ansaxaya qaarkood habe lagu dambaabo oo dembi haba la socdo maaragtay wax xagga xukunkee takliifiga ah xaaraana ha noqdaane laakiin xukunka wadcigii uu ka dhexeeyaayo waa wada sixo weeyi in markaa ay wada iibab fulaya yihiin waxaa kale oo ka dhaxeeya iibabkan badankooda xaggii qiimihii ayaa ama koru qaadid ama faa'iida ku dar ay badankooda ku jirta ama wax ka dhimid wax ka dhimid ama wax ku dar ayaa iibabkan badankooda ku jira saasuu markaa aad moodaa inuu sheekhu halkan isugu keenay ilaa dee iibabkan xaaraantee halkan uu ku sheegay waxaa mudnayd halkii markaa eh, u baycu lcasiiri liman yatakhiduhu khamran uu kaga warramayay halkaas inuu geliyo buyuucda xaaraanta ah uu israaciyo iyo maaragtay eh, iyay ku fiicnaan lahayd laakiin waxaad mooddaa inuu sheekhu halkan u keenay calaaqada gaarka ee muraabaxada ka dhaxaysa muraabaxaduu ku bilaabay muraabaxadu luq ahaan waa masdar laga keenay raabaxa mufaacaladu dee faacalo ayay masdar u noqotaa markaa raabaxa uu la mac yani waxa weeyaan eh, faa'iido ayuu markaa la raadsaday saasoo kale noqonaysaa eh, ama uu ka raadsaday isagii waxaana weeyi in qofkii alaabtii uu aada soo iibsatay aada ka sii iibiso adigoo faa'iido dul dhiganaya eh, raasamaalkii ku salaysan faa'iido aad raasamaalkii ku salaynayso sideedaba de ganacsigu wixii aad soo faa'iido waa la saaraa laakiin markaad iibinayseed iibkii dambe samaynayso dee adigunbaa garanaya intaad faa'iide qofka markaa iibka aad ka iibinaysa laguma saleeyo maaratay lama soo hadal qaado laakiin haddii ay dhacdo in aad faa'iidada aad ka faa'iidaysa aad ku salayso sidaa kaga iibiso adigoo markaa odhanaya maalan intaasaa layga siiyey boqolkiiba intaasaanan ku saaraya oo boqolkiiba intaasa kaa faaidaya ama intaasaan ku duldhiga in go-aanba aad sheegto taasaa muraabaxa la odhanaya taas ayaa muraabaxa la odhanaya laba iiboo kaleo iyaguna calaaqalale ayuu halkan ku sheegi doonaa wuxuu yidhi yajuusu waxa bannaan an yabiica inuu iibiyo mashtaraahu wixii uu iibsaday bira'silmaali inuu ku iibiyo ra'samaalkiisi shaygii uu qofku soo iibsaday in intii uu soo siistay uu dib u siiyaa way bannaan tahay inay bannaan tahay waxba kuma jabno de waa eh, su-aali kama taagna maxaa kelifay inuu sheekhu keeno qismada iyo qeybta ayuu dhammaystiranayaa iibka noocaasana magac gaaruu leeyahay wuu kugu yaro baraarujinayaa walow aanu magaciisii sheegin baycu tawliya baa la yidhaahdaa baycu attawliya eh, oo dee ma aha uun inaad maaragtay marka boqol doolar soo siisatay inaad qofkii ku tiri boqol doolar baan kaa siiyey ma aha tawliyadu laakiin wixii ood boqol doolar siisatay inaad qofkii tiraahdo sidiisaasaa kuugu wareejiyey sidaa aan ku iibsaday iyaan kuugu wareejiyey oo caqdigii iyo heshiiskii adigu ku wareeg markaa ku wareegtani dee waa iib cusub wixii aad iibsatood sii iibinaysa weeye laakiin haddana waxay u egtahay inaad qofkii booskaagii aad gelinayso adigu meesha ka dhex baxayso axkaamtiina halkaa way ka ratibmiyo haddii caqdigiioo aan laasimin wax lagaa daayo haddii wax lagaa daayo de isagiina wuu ka dhacay wixii caqdigoo aan laasimin lagaa daayey isagiina uu ka dhacayaayo hadii adiga markal inta boqol doolar lagaa siiyey haddana weli idinkooda jooga uu ku yiri labaatan iska daayo siddeetanka uun keen ood waayahay tiri caqdigii markuu laazimo waad sii iibin kartaa intaanu caqdigu laazimin dee waxba ma sii iibin kartid haddaba caqdigii markuu ku laazimay qofkii ku tiri ku wareeg waxaanaan iibsaday adigu ku wareeg oo booskaygii gal ee waayahay uu ku yidhi labaatankii lagaa dhimay way ka go'ayaan isagii siddeetankaasuunbuu ku qaadanaya yajuusu waxa bannaan an yabiica inuu iibiyo mashtaraahu wuxuu iibsaday bira'si lmaal intii uu siistay inuu sii siiyo oo yacnii u tawliye sameeyo qofkii idhahda ku wareeg way bannaan tahay wa biaqalla minhu inuu wax ka yar oo khasaare ah ku iibiyaana way banaan tahay wax ka dhimo oo uu markaa idhaa boqol buu igu joogaay sagaashan baan kaa siiyey toban baan kaa dhimay waxaan kaaga iibiyey inaan toban kaa dhimay ama masalan uu yidhaahdo baalku wuxuu igu joogaa kun buu igu joogaaye boqolkiiba labaan kaa daayey kun buu igu joogaa waxaan kaaga iibiyey bixadi itnayni fi lmia boqolkiiba laba anigoo kaa riday inaan kaa rid ayaan kaaga iibiyey khalaas waa si fiican kunkii unbaa la eegayo waa toban meelood oo min boqola meeshiiba labaa laga tuuri labaatan baa dhacaya markaa sawma deetana sagaal boqol iyo siddeetan ayuu markaa ku fadhiisanaya kaana isagana magac gaara la yidhahdaayo bayculmuxaada oo xaqigii laga keenay rididiya iyaa la yidhaahdaa almuwaadacana waa la yidhahdaa bayculmuwaadaca iyo bayculmuxaada labadaba waa la yidhaahdaa isaguna waa caadi marka inaad jumladda wixii aad ka daynaysa uun sheegto oo kunbuu igu joogay labaatan baan kaa daayay waa caadi inaad tiraahid kunbu igu joogay boqolkiiba labaan kaa daay iyaduna waa caadi inaad jumlada sheegto iyo inaad boqolley ku sheegto ama tobanleyba de tobankiiba halbaan kaa daayay waa caadi iyaduna labadaa wejiba garata wayajuusu waxaa kaloo bannaan waa wejigii saddexaade an yabiicahu shaygii uu soo iibsaday inuu sii iibiyo muraabaxatan isagoo faa'iido saaranaya oo odhanayo dee kun siistae tobankiiba hal faa'iide ah baan kaaga iibiyey tobankiiba hal faa'iide ah iyaan kaaga iibiyey marka dee boqollaydii haddaad ku eegto boqolkiiba toban bay noqoni kolkaad kunkii eegtana kunkii maxaa fuuli boqol baa fuuli marka kun iyo boqol ayuu dee markaa kaa siiyey bay noqonaysa waa caadi maxaa u shardiya idaa bayana ra'sa almaali saddexdaba saddexdan suuraba anyabiica mashtaraa birasi lmaali biaqala minhu iyo muraabaxadaba de inta waa inuu raasimaalkii sheego haduu yihahdo intuu igu joogay baan kaa siiy intuu kugu joogayna aan la garanayn de iibku sidaa ku ansixi maayo ama uu yidhao intii igu joogay aan boqol kiiba laba kaa daayay baan kaaga iibiyey intii uu kugu joogayna aanu qofku garanaynin dee iibkii ku ansixi maayo ama uu yidhaahdo intii aan siistay oo aan faa'iido boqolkiiba hal ah saaray iyaan kaaga iibiyey intuu siistayna ma garanaysid iibkii waxba ku ansixi maayo waa in raasamaalkiiba lama garanayo waa inuu ra'samaalkii sheego wa miqdaara ribxi faa'iidada uu saarayana ama iyadoo duuduuba uu sheego ama iyadoo boqolleya uu sheego ama tobanley almuhim wax markaa xisaabteedii lagu garto waa inuu sheego karididiina waa saas oo kale markaa muraabaxadii saasay ku bannaanaanaysaa alaabtii aad soo iibsatay inaad markaa sidaa usii iibiso tan hadda markaa bangiyadu ay sameeyaan halkanay salka ku haysaa oo alaabtii qofku uu soo iibsaday intuu kaa sii iibiyey inuu ku yidhaa boqolkiiba intaasaan ku duldhigay dee way bannaan tahay madaahibtuna inay bannaan tahay way isku waafaqsan tahay walow culamada salafkii qaarkood inay yar karaahiyeystaan iibka noocaasa la sheegayoo ma aha si kale u karaahiysan maayaane waxay xagga karaadu ay ka imanaysaa in hadhow iskhilaaf ka yimaadoo xisaabta qaabkeeda waxu xisaabisay intan waxaan kugu joogo in xisaabtii khalad ka soo baxo oo wixii ay markaa isdhinto oo intii maarata kugu joogay ay intaa noqon weydaan laga yarbaqaya marka inaad si guudun u iibiso waxbaha odhan intaas igu joogaay waar kun iyo boqol baan kaa siiyey uundhe waxbaha odhanin kun buu igu joogay boqollo waan ku saartay kun iyo boqol baan kaa siiyey waayo waxaa laga yaabaa kunkaa uu kugu joogay in hadhow marka xisaabaadkii lagu noqdo wax ka soo noqdaan halkaas markaa karaahadu ay ka imanaysa culimmada qaarkood ama salafkii qaarkood ay karaahiyeysteen way bannaan tahay markaa muraabaxadan in aad ku iibiso lacag naqadoo dee hadda qaadanayso kun iyo boqol aad hadda taabanayso iyo kun iyo boqol dayna inaad tidhaahd baalka kunbuu igu joogaa waxaanan kaaga iibiyey raasamaalkiisii iyo faa'iido boqolkiiba tobana waxaanan kaa sugayaa lacagta sanad sanad gudihii inaad ku bixiso ilaa nihaayat sana ood muajal ka dhigto waa caadi way bannaan inay xaalli tahay ood hadda lacagta qaadanaysan iyaduna way bannaan marka tan ay bangiyadu samaynayaan waa tii muajalka ahayd oo lacagtii iyay dee markaa muajal ka dhigayaanay dib ay markaa waxa weyaan ka dhigayaan ama ay de u qaybinayaano qaybiba wakti ay markaa ay u mudaynayaanoo waktigaa in lagu bixiyo ay noqonaysa waxa uun muhiima in markaa shuruudaheedii sharci la ilaaliyo oo waxanay kaa iibinayaan waa inuu yahay wax ay haystaan oo intay soo iibsadeen ay la soo wareegeen laakiin wixii oo weli meeshiisii iska yaalla ama caqadkiisiiba aanay gelin oo iibkiisiiba aanu dhicin oona iyagiiba gacantooda soo gelin de inay kaa iibiyaan ansixi mayso yajuusu an yabiica mashtaraahu musadifku wixii uu soo iibsaday ey waqabadow ilayn waa hore baabu maa yatimu bihi lbayci noogu soo sheegay wixii aad iibsatay ilaa aad la soo wareegtood qabdooto inaanad sii iibin karin hore inoogu soo sheegay marka halkan de waxba shuruudii inoo dhamaystiri maayo shuruudihii horaa lagugu soo sheegay adaa fahmaye an yabiica mashtarahu waqabadahu baa dee kuugu qadaran meesha wanqataca fiihi khiyaarulbaayic waa inaad wixii dee aad qabdootay qofkaa khiyaarkiisiina uu markaa go markaa kadib aad wixiisii iibin kartaa laakiin sida maarata mararka qaarkood laga soo cawdo ee dhacda oo wixiioo aanay laba wareegin oo meeshiisii iska yaalla inay adigana caqdigii iyo iibkii kaa saxeexaan kadibna ragga qaarkood sida ay sheegaan la yidhaahdo orado adigu bakhaarkii kaba qaado oo kii bakhaarkii loola hadlala yidhaahdo ninkaasaa idiin imanaya alaabta u rara markaa maxaad ka iibisay waxba kamaad iibine lacag unbaad ka bixisay faa'iidana waad saartay qardiga inoo soo socda oo markaa jara nafcan bay arintu noqonaysa waxaa la doonayaa alaabtii inaad adigu horta soo tirsato ood soo qabdotood kala soo wareegto meeshii ay taallay markaad la soo wareegto markaa kadib aad haddaba ninkii tirada kaale haddaba heshiiskii aynu kala saxeexan deetana halkaa lagu kala saxeexdo markaa iibkii kadibna isagii haddana loo raro iyay noqonaysaa qodobkana waa la yska ilaalinayaayo waa kuwan lacagtii aqsaad ka dhigaya ee qayba muddo u qabanaya odhanaya bisha hore intaasaad bixinaysa bilabaadna intaasbilowba intaasaad bixinaysa qaarkood baa laga yaabaa in mararka qaarkood ay shardi dhigaan odhanaya haddii aad bil inteedii la habsaanto ood waktigii loogu talagalay kadib dhacdood bixin weydo wax alla wixii ku harsanaayoo dhammi xaalli bay noqonayaano markaasaa lagaa wada doonaya taasina taas iyaduna shardi baatila noqonaysaayo baycatayni fii bayca iyay de markaa soo gelaysaa oo wax markaa muddadiisii aanay caddayn buu noqonayaayo haddii aad mid walba muddadiisa ku bixisana mid walba muddadiisu ahaanaya haddii aad mid la habsaantana kuwaas way soo degdegayaan marka wixii maba go meelba kuma cadda wax muddana loo qabtay inay soo degdegaana ay suuragal tahay oo qasab lagaaga dhigay inaad soo dedejiso iyay wixii noqdeen oo aan markaa muddadiisii meel cayiman oo aan hadalka ka imanayn aanay ahayn taana sharci ahaan lama ogola waxa weeyaan wax walba samanku hadduu muajir yahay ajalkiisa waa in laogyahay shardi inaad dhigato ah inaad markaa doonto soo dadejin karto ama haddii arrintaasi dhacday inaad soo dadejin karto sax ma aha oo waxa weyaan saa waxba ku ansixi maaya wuxuu yidhi wmaa yuzaadu fi hamani wmaa yuxadu minhu fi mudati اlkhiyaari yulxaqu bira'si اlmaal wakadalika maa yarjicu bihi min arshi lcayni yuxadu min ra'si lmaa waxaa haddaba loo baahanayaa muraabaxadii markii iibkii muraabaxa uu noqdo dee raasamaalkii inaad sheegtaa loo baahanaya raasamaalkii aad haddaba sheegaysay maxaad ku daraysaa maxaadse ka dhimaysaa ayaad dee u baahan tahay inaad ogaato maxaad xisaabta ku daraysaa maxaanad se xisaabta ku darayn inaad ogaataa waa muhiim ilaa haddii kale been baad soo bixi oo baalkii waxaanad siisan baad odhan waan siistay adigoo waxyaala awilanaya ama inaanu kugu joogin iyadoo dhan wuu igu joogaa adigoo waxyaala awilanaya haddaanad fiqigii baranin marka fiqigii wuxuu ku barayaa maxaad xisaabta ku daraysaa iyo maxaad ka jaraysaa oo raasamaalkan aad sheegayso maxaa gelaya maxaanse gelay wuxuu ihi wamaa yusaadu wixii lagugu daro fii amani lacagtii aad shayga ku iibsanaysay wixii lagugu kordhiyo kor lagugu qaado iyo wamaa yuxadu minhu wixii lagaa dhimo ee labaduba dhaca fii muddati lkhiyaari intii aanu baycii laasimin ee muddatulkhiyaarkii lagu jiray yulxaqu kaa waxaa la helay haleeshiin bira'silmaali raasimaalkaad sheegayso gaariga waad iibsatay toban kun baad ku heshiisay toban kun baad ku iibsatay intii aad wada joogteen iyaad haddana iska er sheegsheekaysateeno waaba iskarateema qofkii oo hawlo oo qaraabaaba noqoto markaasuu yidhi kun baan kaa daayay sagaal kun oo keen sagaalkii kun baad dhiibtay gaadhigii baad hadda doonaysa inaad muraabaxa ku sii iibiso miyaad odhanaysaa toban kun bu dee aniga layga siiyey dee toban kun baa layga siiyey adigana boqolkiiba labaan ku saari dee waa ku kaase muxuu ahaaye waxaad iska keentaa un labiyo toban kun miyay taasi ansaxaysaa miyay kaa socon mayso ama qaraabanimaha lagaaga daayo ama saaxiibtinimaha lagaaga daayo kol haddii muddatul khiyaarkii oo lagu jiray kunkani meesha ka dhacay raasamaalkii sagaal buu tegey sidoo kale hadduu kugu dallaco toban kun baad kala siisateen idinkoo tobankii ku kala siistay oo laakiin muddatulkhiyaarkii lagu jiro ayuunbuu yar fikiray wuxuunbuu gocday markaasuu yii anigarig nulabiyo toban waxaana ku dhaqaaqi maayo labiyo toban idhi khiyaarkiibu ku jiraa sooma suu doonu yeelay iibka dhanbuu ka noqon karaa lacagtuu koru qaadi karaa waxbuu dhimi karaa intuba wax suuragala wey labayo toban kun ayuu kasoo dhaqaaqi waay iyadoo markii hore toban kun aa ku heshiiseen dee labayo tobankaasuunbaa raasamaalkii noqonaya mar haddii muddatulkhiyaarkii lagu jiray awood buu leeyahy markaa labayo tobankaa aad ku kala tagtayna beecu ku laasimay iyuunbaa noqonaya raasamaalkiyo inaad markaa labayo tobankii ku sheegto beenaale ku noqon maysi saasuu kuu leeyahay wamaa yusaadu fi thamani wixii lacagta lagugu kordhiye kor lagugu qaado fii muddati lkhiyaarida u taalo iyadoo muddatlkhiyaarkii lagu jiro iyo wamaa yuxadu minhu wixii lagaa dhibo ee lagaa rido fii muddati lkhiyaari iyadoo muddatlkhiyaarkii lagu jiro maxaa halkaana ku baxaya haddii muddatulkhiyaarkii wax aan ahayn xadigani uu dhaco ziyaadadu dayadu maba dhici kartee mar haddii muddatlkhiyaarkii uu dhammaaday waxbuu kuguma kordhin karo awoodu wax kuugu kordhiyo maba lahaba laakiin xaqi suuragala oo markii intuu tobanku kaa siiyey oo sidii ku kala tagteen iyaad markaad soo noqoteed lacagtii bixinaysay ead syar warwaraysateen iyaad qaraabanimo iyo waxbaa soo baxay sagaal iska keen buu kuna iska da sagaalkii buu kaa qaaday inagu waxaynu eegaynaa un baycani markii uu laazimay imisu suu baycu wuxuu ku laazimay toban buu ku laasimay waxaan dambe kadayntan dambe iyo waxani waa wax bacda muddat alkhiyaara dee hiba hadiyad baaba laysu siin karaa waxyaala badan baaba hadiyad laysu siin karaa way iska nooc hibe ah unbay iska noqonaysaa tobankii kun baad markaa sheegaysaa uga caadi wakadaalika waxaa taa kuula mida oo raasamaalkii gelaya maa waxbaa isaguna gelaya oo laga ridi yarjicu bihi uu mushtarigu la noqdo min arshil caybi oo arshul cayba yuxadu isagana waa laga ridi min ra'silmaali baa laga ridi gaariga waad iibsatay toban kun baad siisatay baycisaasuu ku laasimay markii uu laasimay kadib iyaad gaadhigii ceebi ku soo baxday ceebtii markay soo baxday celiskiina wuu kuu suuroobi waayeyoo gaadhiga laftiisa adigu ceeb kalaad u geysatay adigoo ceeb cusub u geystay iyaad ogaatay inay ceeb horana jirtay marka ceebkan ceybtan xaadidkay waxay diidaysaa ceebtii hore inaad ku celiso soo ma maxaa kuu furan marka inaad arshi qaadato markaasati dana gaarigu waxbuu lahaa ceeb buu lahaayo daxal buu lahaayo sidan u ahaa wixii baa la qiimeeyey kun baa markaa meeshii ka soo baxay kunkii baa laguu celiyey markaa gaarigii muxuu ku fadhiistay sagaal kun guddi ugu fadhiistay sow ha odhanin bacda lusuumilbayc buu ahaa bacda lusuumilbayc ha ahaadee khiyaarulcay baa soo baxay markaa khiyaar baa arrintan keenay deetana markaas ah, khiyaarkii bedelkiisi iyo dee arshigan markii khiyaarkii meesha ka baxay iyaa waxaa yimid arshi yimid kun baa laguu celiyey kunkii lagu celiy waxaad odhanaysaa gaarigani sagaal kun baan siistay saasaa markaa ay arrintu noqonaysa maxaa yeelay kunka laguu soo celiyey waa juzu min athamani baa waa qeyb lacagtii kamida ah laguu soo celiyey markaa dee sagaalkii kun ee kale ayuunbaa uu kugu joogaa taa markaa iyadana u fahanto haddaba waxaa laga doonayaa ninka baayica ninkan eh, baayica muraabaxada wax ku iibinaya markii horena mushtariga ahaa wixii uu soo iibsaday sii iibinaya muraabaxada ku iibinaya waxaa laga rabaa warkiisu inuu caddaado runa ahaado warkiisu inuu caddaado runna ahaadaa la doonaya inuu wax isugu duuduubo qofka oo deetana cibaaro markaa aan sax ahayn uu sheego lagama rabo haddaba wuxuu kuri sheekhu waa in ishtara dhowr suuro kuu sheegaya wa in ishtaraa thawban hadduu mare iibsado bicasharatin toban ku iibsado nusakda qaarna bicasharati daraahimo baa qorana toban dirham uu ku iibsado wa qasarahu uu qisaaro geliyo de waa nooc kaawiyadune marka marada la sameeyo waa la gargaraacaado waa la isku simaado waa la caddeeyaa marka taasaa kisaaro la yidhaahdaa anigu ma ihi qolyihii dee samayn jiray darkoo ma garanayo xaqiiqada kisaarada laakiin waa kitaabada wixii aan ka akriyay qaarkood dardi bay ku sheegayaan in wixii la garaacayo marka un aad ba malaha laysu dhexgelinaya waana la simayaa wix qaarkoodna tabyiid bay sheegaanoo waa la caddaynayaa bay leeyihin marka labadaba way ku sheegeen bisaaradaas culimmadeena qaarkoodna baftayn bay ku macneeyaan laakiin de baftayntiiba ayaa kasii qariibsanba meel alla meelaa sharaxeeda u doonatana ma helaysid marka calaa kulli xaal waa camalkaa laga qaban jiray marada markii la sameeyo qaama markii imaarada waa dun ahayd marka hore kadib baa laysgelgelinayaayo mara ay noqonaysa markay maradii noqotay markaa shaqada u baahanta kisaarada la yidhaahdo haddaba mara aan kisaaradaa lagu samayn buu tabansiistay deetana shaqadii ama baftaydha ama kisaaradahoo kisaaradiiba haddana loogu sameeyayo hal dirhan bay taasina ka liftay imisuu marayaa koobiyo toban wa rafa'ahu bidirham meel yaroo uu ka dilaacsanaa ama uu maaragtay ka jeexnaana wuu ragcayo rafigu eh, eh, rafcigus waa sidaas wa rafaahu bidirhami dirhamna wuu ku ragcay kale imisuu baraya labiyo toban akhbara bihi waxaasoo dhan wuu sheegayaa wuu sharaxayaa fi lmuraabaxati muraabaxada marka uu joogo fa yaquulu si markaa uu hadalkiisu u saxnaado wuxuu odhani qaama calaya biinay cashara sharaxaadda lagu sheegay ota wuxuu igu tegey buu odhan laba iyo toban dirham buu igu tegey walaa yaquulu odhan maayo ibtactuhu biinay cashar laba toban baan siistay in kale muraabaxada faraha ka qaad dadsa muraabaxa wax ku iibiso kelmadaad odhanayso u fiirso iminka ninkan muxuu ku tegey laakiin muxuu siistay toban buu siistay waxaa kala duwan intaasaan siistay iyo iyo intaasuu igu tegi marka wuxuu odhanayaa laba iyo toban buu igu tegey maxaad ii saaraysaa soo arki mayse haddii kale oo uu yidhaahdo wuxuu aan ku iibsaday tobanbaan baan ku iib toban baan ku iibsaday maxaad ii saaraysaa waxa weeyaan nin been sheegay buu noqonaya oo raasimaal ka been sheegay waxaan ku iibsan haddaad tiraahdo waa lacagtii aad marada sideeda uga bixisa laakiin kii soo qaaday iyo cashuurtii gashay iyo eh, muxuu ahaaye dilaalkii iyo waxaasoo dhan waad ka saaraysa haddaad doonaysa waxaasoo dhan inaad geliso waxaad odhanaysaa wuxuu igu jooga wuxuu igu tegey saasaad odhanaysaa laba iyo toban waa kan suuro kaluu kuu sheegayaa iyadana khaladku ka dhaco wa in camila fiihi camalan hadduu shaqo ka qabtay isagaaba ka shaqeeyeyba oo isaaradiina isagaa samaystay rafaa'iina isagu ahayo ragcaddiina isagaa ku ragcay shaquu ka qabtay yusaawii dirhamayn laba dirham u dhigma marka hore toban buu soo siistay markaasuu shaqo u baahnaa haddana ka qabtay shaqada hadduu lacag ka bixin lahaa laba dirham bay noqon lahay akhbara bi kana isagana wuu sheegayaa hadduu doonaya inuu raasamaalka ku darsado iskaga darsan un maayo iyaduna wuu sheegaa muxuu odhan fayaquulu wuxuu odhan halkan ishtaraytuhu bicamalin bicasharati tobanna waan siistay wa camiltu fiihi bidirhamayni waxaanan kaga shaqeeyey wax laba dirham u dhigma shaqo laba dirham u dhigantana anigaa ka qabtay halkan xataa odhan maayo walaa yaquul odhan maayo qaama calaya biinay cashara laba iyo toban buu igu tegay xataa odhan maayo ilan kugumu tegin wuxuu kugu tegey waa lacagihii kaa baxay qarashaadkii kaa adigu qabatay ma kaa baxayba shaqadaad adigu qabatay lacag kaa baxday maaha marka haddaad doonayso xooggaagii inaad meesha dhex gelisood raasamaalka ku darto waad caddaynaysa oo waxaad leedahay tobanna waan siistay xoog laba dirham u dhigmana waan geliyey saasaad odhanaysa marka de hadduu markaa kaa yeelayo xooggaagaa inu wax kuu saari haddii kuodhan de xooggaaga inu waxba gelin aniga toban kan xisaabi inaad markaa xorriyaddiisa u daysaan la doonaya qofka maarata waxa weeyaan wax isugu duuduubin aan sax ahayn min baab haddii qaama calaya la diiday wuxuu igu joogaa haddii la diiday waxaan ku iibsaday labayo tobanna de waaba kasii fog tahay been cad weeya waayahay arrin kale oo halkaas suryaduna u noqonaysa wain akhada min labanihi haddii uu caanihiisii wax ka qaatay aw suufihi ama dhogortiisii almawjuudi jiray xaala alcaqdi markuu waxaan iibsanayay shay-an wax hadduu ka qaaday akhbara bihi isagana uu sheegi neefkii oo dhogor magadhan aad iibsatay oo dhogor badan leh kadib baad dhogortii ka goosatay suuqaadgeysamaad adda doonta adigu wax ka samaysa ama iibi hadhow baad neefkii oo aan markaa waxa weeyaan eh, xiiran iyaad doonaysa inaad iibiso markaasaa tiri boqol buu igu joogaa dee keligii boqol kugumu joogin macadhowartiisaa kugu joogta waa inaad tidhahdid boqol baan siistay boqol buu igu joogaa dhogorna wuu lahaayo waan ka goostay isagoo dhogor fiican leh ayaa intaa siistay dhogortiina waan ka goostay markaadhogortii waxgaga daa iyo adig inaad jaaniska siisaa la doonay oo aanad sirin qofka sidoo kale hadduu neefku dee caano badan laama u irmaanaa neef irmaan buu ah isagoo irmaan baad kun siisatay halbaabay ah iyadiio aan markaa hadda irmaanayna guran iyaad leedahay war kun bay igu joogtaay ama kun baan siistay maxaad ii saaraysa kun markaa siisatay neef irmaan buu ahaa imikana ma irmaana marka waa inaad iyadana aad arrinta caddaysaa ood sheegtaa wa in ishtaraa cabdayn hadduu laba addoon iibsaday biamanin waaxidi lacag qura ku wada iibsaday oo laysku qabtay labada addoon isku intaa ama labada gaadi isku intaasaa gaasiiyey siiyey baa la yidhi jaaza waxa bannaan an yabiica axadahumaa inuu mid ahaan iibiyo muraabaxatan isagoo muraabaxa ku iibinaya idaa qasata athamana calayhimaa markuu lacagtii u qaybiyo bilqiimati isagoo qiimihii eegaya laba gaadi iyaad isku iibsatay labada gaari isku shan iyo toban kun baad siisatay laguma kala qaadin labadii gaadhi iyaad doonaysaa mid ahaan inaad muraabaxa u iibiso ood faa'iido saarto oo tilaa intaasu igu joogaa intaana waan kaa siinayaa miyay bannaan tahay haabu kuushaa haddaba sidaad usoo saaraysaa intii uu kugu joogay dee waxaad samaynaysaa taqsiid waad u qaybinaysaa lacagtii adigoo qiimahooda eegaya shan iyo toban kun baad siisata waayahay labada gaadhi idi maalan wuxuu ahaaba inuu seeraf ahaaba ka soo qaa midna uu ahaa fitis soo arki bays dee kii seerafka ahaabaa ayaa la qiimeynaya noocan oo kale maxaa la siista markaasaa la yidhi noocan labiyo toban kun baa la siista kii kale inuu soo qaado markaasaa isagii fitiskii markaasaa noocaasoo kalea maxaa la siisan karaa isagiina markii la eegay waxaa la yidhi afar kun baa la siista isku dar afar kun iyo labayo toban waa lix iyo toban kun adiguna maxaa siisatay shan iyo toban kun baad siisatay waxaynu samaynaynaa nisbada fitiskaad iibinaysaa iminka waay afar kun buu qiimihiisu jooga afar kun lix iyo toban kun maxay uga dhigantaa rubuc afarta kun lix iyo tobanka kun rubuc bay uga dhigantaa sawmaa shan iyo tobankii kun baynu markaa rubuc ka qaaday shan iyo tobanka rubuciisii muxuu noqonayaa dee nuskii waa toddoba kun iyo shan boqol soo ma rubuciina markaa muxuu kuu noqonayaa saddex kun iyo toddoba boqol iyo konton soo ma ya saddex kun iyo toddoba boqol iyo konton buu rubucii noqonayaa saddex kun iyo toddoba boqol iyo konton buu igu joogaabaad leeda ya saasaad odhanaysa laakiin ma odhanaysi saddex kun iyo toddoba boqol iyo konton baa siistay iska lamaad siisan oo markaad xisaabisa intuu noqday weeyaan marka waxaad leedahay saddex kun iyo toddoba boqol iyo konton ayuu igu joogaa deetana waa caadi marka inaad markaa gaari kale la iibsata inaad sheegtaa khasab maadabsaa tiraa haddaad laakiin tiraahdo saddex kun iyo toddoba boqol iyo konton baan siistay wuxuunay wax kuugu hagaagi karaan baa la yidhi inaad ninka xaqiiqoo sheegto tiraahdo waxaanay ku soo baxaysaa kun iyo shan boqol baan isaga iyo kaa kale isla siistayo markii xisaabtii iyo xaggii qiimihii wixii laysu noqday iyay intaa noqotay haddaad sidaa u sharaxdo waa u lagaa yeelayaa layii waliba culamada qaar baa sidaa yii oo yii haddaad sidaa uu sharaxo waa usii daynaynaa inuu yidhaahdo saddex kun iyo todoba boqol iyo konton baan siista wuxuu yihi musanifku raxmat ullaahi calayhi wa qaala iminkana wuxuu inooga warramayaa haddaba haddii qalad soo baxo raasamaalkii aad sheegtay haddii qalad ku soo baxo qaladkaas ama korukac buu noqon ama hoosu kacbi inaad qiimihii wax ku dartay aan jirin oo qiimo qiimihii aad siisatay ka badan inaad sheegtay iyo inaad qaldantay oo qiimihii qiimo ka hooseeya aad sheegtay labaduba wa dhici karaan soo maa haddaba wuxuu yidhi wa in qaala hadduu yidhaahdo ishtaraytuhu bimiati boqol buu igu joogaa ama boqol baan ku iibsaday imika ishtaraytu waa boqol baan siistay intaana faa'iide ahaan iigu saar maalan sida isagoo idhahda maalan tobankiiba halna faa'iidaa kaa doonaya boqol baan siistay tobankiiba hal faa'iide ahna waa raba marka maxay isku noqotay boqol iyo toban bee boqol iyo toban baad markaa sidaa kaga iibisay uma qaala markaasuu haddana yidhi ninkii baayica ahaa ee maarata muraabaxada sameeyey bal ishtaraytu bitisci war waan qaldamay waxaa ku iibsaday sagaashan marka maxaa soo baxday qiimuhu intii uu sheegay inuu ka hoosiyey way maxaa la yeelaya fa fiihi qowlaan laba qowl baa meesha sida la yeelayo imaam shaafici ku leeyahay axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yaxud ama tuxadun ood kartaa yaxudu ziyaadata wa ribxahaa ninkii mushtariga ahaa wuxuu iska tuuri siyaadada qaladka ah tobanbaa siyaadaha meesha soo ma wax sagaashanaa boqol loogu sheegay tobankaa siyaadadaa wuu tuuri wa ribxahaa faa'iidadeedana wuu tuuri tobankiiba maxaa faa'iida u raacayay hal markaa tobankiina waa la tuuri faa'iidadeedii oo hal ahaydna waa la tuuri imisaa dhacaysa markaa koob iyo toban wa lmabiica alaabtii wuxuu ku qaadani bilbaaqi inta soo hadhay boqol iyo toban buu ka bixiyey maxaa u noqonaya koob iyo toban muxuu ku qaatay markaa alaabtii sagaal iyo sagaashan qowlkaasi saasuu leeyahay maxaa yeelay dee waxa weeye wax dhibaato ahoo isaga ay ku haysa in hoos loo kaco faa'iido mooyaane khasaare ugu jiraaba ma jiraan marka dee koob iyo tobankana ha loo celiyo khiyaar iyo haylayga celiyo iyo waxaana awood uma laha iibkii haddaba mar haddii qalad soo baxay iibkii waan ka noqday ma oran karo sagaaliyo sagaashankaa ayaa markaa uu siisanaya oo ku qaadanaya kaasi waa qowl waana ka muctamadka awey waayo wax dararahoo ninkan haystaa ma jiraan wahaanii qowlka labaad wuxuu leeya annahu bilkhiyaar mar haddii qalad soo baxay ninkii khiyaar buu leeyahay maxuu kala dooranayaa bayna an yafsakh albayca inu yihahdo ma doonayo iga celi haddaba oo uu fasakho iyo wa bayna an yaxuda ziyaadata waribxa wa yaakuda almabiica bilbaaqi iyo inuu sidii hore yeelo oo uu tobankii iyo faa'iidadiisii intuu tuuro intii kale ku qaato sagaaliyo sagaashankii ku qaato iyo inuu ka noqdo labadaasuu kala dooranaya oo maxaad doorka u geliseen dee doorka waxaanu u gelinay qalad baa soo baxay kol haddii qalad soo baxay ninkani waxaa laga yaabaa inuu danaynayay waxaan inu boqol iyo toban siisto oo ujeeddo uu ka lahaa oo ujeeddadu ka yeelanayaa maxay noqon kartaa arrin yar fog bay sheegeenoo waxba laga yaabaa qofkan inuu ku dhaartay alaabtaa inuu boqol iyo toban siisto deetana dee dhaartii buu doonaya inuu fuliyo hadday imika sagaaliyo sagaashan fadhiisatana dee alaabtii buu siisan intii kafaaratulyamiin iyo waxbaa lagu yeelanaya markaa ninka intii kafaaratulyamiin iyo wax la gelin lahaa ha ka noqdo waxaa fasaqo deetana dib haddana alaabta u iibsado boqol iyo toban caadi ha ku iibsado muraabaxa aan ahan muraabaxadii ma noqonayso boqol kiiba hal baan ku saaray sagaaliyo sagaashan bay fadhiisanaysa markaa ninkii inuu alaabtii ka noqdo iyaa u furan bay ayuu qowlkaasi laakiin waa qowl daciifo waxaa le arrintaasi waa arrin iska naadir oo iska baciida inta badanna ujeedo dadku ay daneeyaan waa uun shayga in hoos looga dhige qofna markaa in alaabta lagu dallaco ma daneeyo marka halkaasuu iibkaasi ku ansaxay ninkaana sagaaliyo sagaashanka iyaa unbaa maaragtay laga qaaday taasi waa markii markaa qiimaha wax aan jirin uu ku daray kadibna ay caddaatay qiimuhu inutaa ka hooseeyey cagsiga hadday noqoto haddaba wain qaala hadduu yidhaahdo markii hore ishtaraytu bimiatin alaabta boqol baan ku soo iibsaday markaasuu faa'iidadiina saaray deetana tobankiiba hal baan kaa faa'iidaya boqoli toban buu kaga yimi uma qaala markaa kadib unbuu haddana yidhi bal bimiatin wacashara war waa qaldamay alaabtu aniga ayay boqoliyo toban igu joogtaa anaa boqoliyo toban kusoo iibsaday maxaana kaaga iibiyey tobankiiba hal faa'iide ah deetan maxay tegaysaa boqol iyo koob iyo labaatan sowma ila waa koob iyo toban meeloodoo min tobanay noqonaysa oo mid walba markaa faa'iida hala u wato marka koob iyo toban bay faa'iidana noqonaysa boqol tobanna waa raasamaalkii boqol iyo labaatan iyay tegaysaa wuxuu yidhi sheekhu lam yuqbal warkiisaasi wax ka soo qaad male boqol iyo toban buu igu joogaadaasi wax ka soo qaad malaha laha wa in aqaama calayhi bayinatan hadduu xataa markhaatiya keeno oo layra war ninkuu wuu qaldamay annagaaba ogey boqol toban buu siistay ma jirto socon mayso hawshaas arrintaa waa lagu kala tegey boqol iyo tobankii ninkaasi la hulinaya meesha kala dhaqaaqaya wax kale oo ninka mushtariga ah loogu soo noqonayaa ma jiraan ma marnaba ilaa an buu yidhi tambiihu mar mooyaane oo inuu yusadiqahu lmushtari mushtarigu inuu u rumeeyo oo iibsaduhu uu yidhaahdo war werintiya wuu qaldamay ninkii maaragtay iibsadaha laftiisii hadduu yidhaahdo waa runtiiyo wuu qaldamay markaa de waxaynu leenahay khalaas adigiibaa arrintii sallimay laakiin intuu isagu soo taagan yuulay anigu warkaa ma hayo anigu warkaa ma hayo intuu taagan yahay waxaynu leenahay xataa markhaatiga ma aqbalay markhaatiga maxaynu u diidnay markhaatiga waxaynu u diidnay baa la yidhi dee markhaati ninkii ay markhaatiga u furayeen uu beeniyey miyaa la aqbaa ilan inagu halkii hore horeynu taagannahay boqol baa layga siiyey soo afkiisa lagama hay boqol baa layga siiyey dad afkiisa ka soo baxday ee hore iyaa beeninaysa markhaatiyadan dambe warkiisa dambe isagu boqol iyo toban buu igu joogaa tii hore qalad bay ahayd uu leeyahay inagu ma dhegaysanayn oo dadkiisii horaba tiisan dambe tiis hore maxay kaga duwan tahay baynu leedahay tiisaa hore wax ku iibiyey mana hadalkiisii ah maga hadalkiisiiba ah khalaas baa leeyahay marka eh, ninkan markaa markhaatiga ahna waxaa leeyahay isagaaba beeriye arrintan iskaga so iskaga tag meesha waxba markhaatiga la soo taagnaani tanbiihu markaa halkaa tafaasiil ma gelin laakiin bal minhaajka insha allahu tacaala qiil tanbiih maarata tafsiil kale oo muctamed ba laga dhigi doono eh, ayaa ku iman doona haddii halkan isagu hal xaaluu soo reebayo hadduu mushtarigina waa run wallaahi waad qaldantee boqol boqoliyo toban bay alaabtan yahay oo boqol iyo toban baa lagaa soo siiyey saasuu yiri xaaladda iyadaa dee waxaynu leenahay adigii baa rumeeyey sow ma aha khalaas alaabtii waxa uu baa'icu ma ma noqon ma odhanayno boqoliyo koob iyo labaatanka soo dhammaystir ma odhanayno oo ninkan iibsadaha alaabtan uu boqoliyo tobanka siistay marnaba xaq looguma laha in la yidhahdo siyaado soowa soo kor wixii iibku ku dhacay boqoliyo tobanka ahaa wax ka badan in la weydiiyo marnaba xataa hadduu yidhahdo waa runtii xaq looguma leh laakiin maxaa xaq u yeelanayaa baaici inuu yidhahdo iibkii waa ka noqday iibkii waa ka noqday inuu yihaa ayuu awoodu leeyay kadibna markaa iib cusub boqoliyo ko laatan ku iibsan wa kal ku iibsan hadda cid kale laga iibinayaba yaa furan laakiin ninkan mushtarigaa la yidhahdo khalaas mar haddaad rumaysay dee waxaad ku jirteen faa'iido tobankiiba halabay ahayd koob iyo toban baa kugu dhimanay soo bixi taa iyada mid meesha imanaysa ma aha wa waata'a ghulaamahu wuxuu markaa ka uu sii galay bar haddii la yar xeeladaysto oo raasamaalka sidii kor loogu qaadi lahaa hadduuba xoogaa xeelada u gala ninka iibiyaha ih ah, arrinku muxuu noqonaya wa in waata'a hadduu la heshiiyo ulaamahu inankiis inankiisa u sheegaya inanki u shaqaynaya maaha addoonkiisii maaha addoonkiisu halkan ma iman karo suuragal maaha xeeladani addoonkiisa iyo isaga ay ka dhex dhacdo laakiin inankii maalan u shaqaynaya dukaanka uga shaqaynayay iyuu la heshiiyeyo uu yiri niw alaabtan inaan muraabaxa ku iibiyaan doonaya raasamaalkeedana aan kor u qaado oo intan imka ay joogto haddaad intaa u faa'iidada saarto wax dhaflihi iima fuulayaan laakiin waxaan doonaya bahal labanlaaba haye maxaynu yeelnaa fabaaca minhu isagiibu ka yimi yidhi iga iibso mashtaraahu wax uu soo iibsaday oo bicasharatin marka hore uu toban ku soo iibsaday ama waxaa fabaaca minhu wuxuu ka iibiyey mashtaraahu wixii uu soo iibsaday bicasharatin toban buu kaga iibiyey isagii markiisa horena hadduu doono toban buu soo siistay isagoo toban soo siistay ayuu yidhi iminka adigu dib iga iibso oo toban igaga iibso hay waa kaaga iibsaday uma ishtaraahu minhu markaasuu haddana dib uga iibsadayoo iga iibiyo bicishriina labaatan igaga iibi markaasuu yii labaatan maan kaaga iibiye wa khabara markaasuu hadhow markuu deetana muraabaxuu doon hadhow inu kusii iibiyo markuu muraabaxadii ku iibinayana wuxuu war ka dhigay bilcishriina labaatan baa laiga siiyey labaatan baa laiga siiyey marka muxuu sameeyey ninkani alaabtii isagiibuu ka iibiyo toban buu ka siiyey kolkuu tobankii ka siiyey ayuu haddana dib uga iibsaday oo wuxuu yidhi labaatan iga sii kolkaasu deetana labaatankii ka siistay labaatan buu ka siistay marka de isaga markii hore toban baa la siiyey isagu imika labaatankan ma bixinayo luzuumulbayc intay sameeyaan ayuu haddana odhanaya tobankaiga tobanka tobankii xadiga ahaa bacda luzuumi lbeyc bay ahaydoo xadigiida meesha maarata ma soo gelayo deetana wuxuu leeyihi war labaatan bu igu labaatan baa layga siiyey maxaad ii saaraysa soo arki mayse marka haddii sidaa la sameeyo wuxuu yidhi kuriha lahu daalika arrintaasi arin la necbaysanayo oo la karaahiyeysanayo weeyi bal culamada qaarkood waaba taxriiman bay xaaraan bay yidhahdeen laakiin muctamedku waa arrintaasi arrin karaahiya oo foolxun oon fiicnayn ay tahay laakiin aanay taxriim gaadhsiisnayn halkaa wuxuu kaga baxay muraabaxadii iminka wuxuu gelayaa iibabkii xaaraanta ahaa ee haddana ansaxayay wuxuu yihi wayaxrumu waa xaaraana annajhu najhiga waxa la yidhaahdo ayaa xaaraana najhigu af carabiga waa kicinta laakiin iminka waxaa loo jeedaa in qiimihii la kiciyo kor loo qaado wa huwa waxa weeye najshiga xaaraantii an yasiida inuu ku daro fi samani lacagta alaabta liyaqura si uu u dago hayrahu qof kale oo macmiila dadka dadkaadamarat wax iibsanayaa oo fa yashtarihi qofkaa kale uu iibsado alaab dukaankii taala ayuu qofkan wuxuu ka warhelayaa qof doonaya markaasuu intuu kuu soo galu koranaya war alaabtaas wana anigaa u baahnaaye boqol maadiga siin waxaana sideetan baa la siin laakiin wuxuu doonayaa kan inuu ku riixo alaabta war boqol mmm sagaashan baan siinanaa sagaashan ninkaana kaa soo horreyo sagaashanka laga siinaya alaabtu siddeetan baabay taaganta laakiin wuxuu ku leeyay ninkanaa kaa soo sagaashan laga siinayo eh, haddaanu ninkani kaa soo lahayn dee anigu kaa qaadan lahaa buu leey deetan markaasa miskiinkiina isoranaya war alaabta boqol baaba lagu doonayaa sagaashanka ku qaado marka an yaziida fi thamani waa inuu lacagta kor u qaado u kordhiyo liyahura hayrahu si qof kale u siro deetana qofkaa kale fayashtarii uu iibsado lacagtaa uu marka hore markaa waxaweyaan ku qaato arrintaas arrin xaaraana wey ma banaana maxay nasiixadii muslimiintu nasteex bay isku ahaayeen dad isa sira may ahayn nabigu alay sala la laa tanaajashu wuy najshaa isku samaynina haddaba iibkii wuu ansaxaya sagaashankiina wuu ku ansaxaya oo ninkii sagaashankiibaa laga qaadanaya laakiin ninka najsiga sameeye aniga boqol maad iga siin lahaa wuu dembaabay kan kalena hadduu arrinta kula waafaqsanaayo ay arrinta isku ogaayeen dembiga wuu kula jiraayo tacaawun cala alismi waalcudwaan ayay dee noqonaysa wayaxrumu sidoo kale waxaa isna xaaraana an yabiica qofku inuu ku dul iibsado calaa bayci akhiihi uu ku dul iibiye dhe walaalkii iibkiisa inuu ku dul iibiyo walaalkii alaab iib maarata iibinayin inuu ku dul iibiyo ayaa markaa iyadun xaaraana hoose u dhacaysa wa huwa waxa weeye an yaquula inuu yidhaahdo liman ishtaraa shaya qof qofkii markaa dukaankii jaarkaaga ah qof alaab ka iibsaday bishari lkhiyaari laakiin shardi khiyaara dhigtayoo yidhi markaa liya khiyaaru alaaata ayaam saddex maalmood khiyaar leeyahay ayuu intuu la kulmo ayuu wuxuu kulanaya ifsakhil bayca ka noqo fa ana abiicuka mila anaa kanoo kale kuu haya biaqala min hada amani qiimaha aad siisatay in ka yar baan kuugu hayaa har iska celi anaa ka yar kuugu haye qofkii wakti uu alaabtii celin karo uu iibsaday iyaad leedahay waar iska celi aniga ayaa alaabtanoo kale qiimo ka fiicanoo ama ka jaban kuugu hayaba ama alaab ka fiican ayaan qiimahanoo kale kuugu hayaa ninkii markuu arrintaa ogaada uu ka xumaanayaa soo ma markuu ogaado inaad waxaa samaysay wuu ka xumaanaya arintaas iyaduna arin xaaraana weeyaanu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yabiic bacdukum calaa bayci bacdi barkiin yaanu barka kala iibkiisa maarata ku dul iibinin oo aanu saasoo kala samaynin fain fasaka haddaba nin kani hadduu sidii kaa yeeluu yeelu intuu ninkii ku noqdo uu yidhahdo alaabtii waa iga celis ee lacagtaydii hallay siiyo deetana wabaacahu kii kale uu ka iibsado kii kale uu ka iibiyo saxal baycu iibkaa dambe wuu ansaxayaa lama odhanayo iibkani wuu ansixin iibkii wuu ansaxay lakiin waa la dembaabay oo kan dambe ee sidan yeelaye ninkii ku maaragtay boorriyey inuu ama ku dhiirigeliyey inuu wixii iska ka noqdo ee uu ka noqday ee isagii dib uga iibiyey iibkaa dambe wuu ansaxayaa ma odhanayno mu ansixin laakiin waa la dambaabo dambi baa lagu dhacay wayaxrumu waxaa isna xaaraana an yadkhula calaa sawmi akhiihi walaalkii baayactankiisa inuu isaguna soo galo waa side huwa an yajia waa inuu imaado ilaa rajulin nin buu imanaya an camal likayrihi haye yidhi qof kale fii silcatin alaab biamanin lacag laysku waafaqay in lagu kala iibsado laakiin aan weli iibkii dhicin fayaziiduhu markaasuu deetana kordhinayaa lacagtii liyabiica minhu si isaga weybi nin alaab baa yacay oo yidhi waa nin alaabtan toban baan ku doonayaa markaasuu isagu yidhi waa kaa siinaya inuu isaga intuu alaabtii arko usoo dhex galu yhahdo aniga koob iyo toban iga sii aniga koob iyo toban iga sii waa taa iyaduna qofka walaalkaa baayactankiisa inaad soo dhex gashaa waa sida qofkiioo nacam la yidhi ancamadu waa sida haye la yidhi war alaabta koob iyo toban ku doonayaa ma iga siinaysaa iyo haye waan kaa siinayaabaa laysi laakiin iibkii mudh ma dhicinoo iga sii iyo waan kaa siiyey lama oran iyadana xaaraan weeyaan haddiiba waan kaa siiyey la yidhi oo iibkiiba dhacay ood soo gashana shiraa calaa shiraa'i akhii bay noqonaysaa waa ka sii xeeldheerto dheerto xaaraan weey ood soo gasho wati ka noqo iska da isagoo ka noqo ka fasakho aniga iga iibi iyaduna xaaraan weeyaan oo nebigu calayhi salatu aad iyadana waa uu diiday wuxuu yidhi fain facala daalika arintii haduu yeelo ama fain facala haduu sidaa yeelo saxal baycu iib ka dambe wuu ansaxayaa lo odhan maya iibku mu ansixin iyadana fain carada lahu bilijaabati haddii kaa hore ee baayacay aanu qayixin inuu ogol yahay uu markaa sarbeebay inuu waafaqay oo weliba insha alla waan eegaynaa insha alla waan eegaynaa soo diyargarow tacriid buu markaa sameeyey uu yar sarbeebay bilijaabati ogolaansho markaasuu ka kala daf soo yiri yuu soo galay kuriha dukuulu fii sawbihi waa un la karaahiyaystaa inuu baayacta kaa soo dhex gala iyadu xaaraan maaha kol haddii aan haye lays odhanin xaaraan noqon mayso wa yaxrumu waxaa kaloo iyaduna xaaraana an yabica xaadiru ninkii magaalada jooga inuu iibiyo libaadinkii miyiga ka yimid ee alaabta wade wa huwa waxa weeye tani an yaqdama rajulu inuu yimaado wa macahu silcatun xoola iyo alaab buu wadaa yuriidu baycaha wuxuu doonaya inuu halkan ku iibiyo wayuxtaaju ilayha waa wax loo baahan yahay fi lbaladi beledka wax looga baahan yahay weey fayajiiu markaasuu imanaya ilayhi rajulu nin baa ka hortegayo u imanaya oo markaa ma la kulmaya wayaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa laa tabic ha iibin xataa abiica laka anigu aan kuu iibiyo qaliilan qaliilan aayar aayar alaabta aan kuu iibiyo oo wa asiida fii taminha lacagta aan kuu dallaco adigu fain facala daalika hadduu sidaa sameeyo wuu dembaabay haddana saxalbaycu iibkaas waa saxay waa shaqadii dilaalka shaqadii dilaalka iyaduna hadday qaabkan u dhacdo xaaraan bay noqonaysaa laakiin haddana dee iibkii wuu ansaxayaa ujiradii iyo wixii ay ku heshiiyeenna wuu yeelanaya ilan iibka ayuu kule iibkiina iib ansaxay weeyaan marka waa maxay qof alaab keenay oo meel kale ka ama magaalo kale ha ka keenay ama baadiyahaba ha ka keeno laakiin da lafdiga xadiidka ayuunbaa walaa yabic xaadirun libaadi lahaayo ree magaalkii reemiyigii yaani waxba u iibin baa xadiidku ahaa oo da inta badan reemiyigiiba alaabtii keenay xoolihii iyo waxaasay keenaya kolkaasuu kana maarata ka dhex faa'iidaya haddaba ninkiiu alaabtii keenay inta badan dee qofkaa soo sadcaala inuu iska noqdu jecel yahay inta wixii hore looga iibsado inuu iska laabtuu jecel yahay ma sabri karayo muddo ma sugi karayo intuu kalba wax yar iibiyo haddana u dallacayo dee qarash baaba ku socday isaga qarash ku socdaaba oo wixii faa'iidada dib ugu dhigaya wuxuu isagii cunay bay noqonaysa hadduu haddaba kani intuu isagu u yimaado uu yidhahdo sug sug alaabta imika ha iibini iminka wuxuu qiimaheedu wuu hooseeya aniga ii dhiib kolba wax yar baan iibinaya deetana intaad imika siin lahayd in ka badan ayaan kuu siinay inuu sidaa yidhahdo waa xaaraan oo lama ogola iyadana maxaa loo diidayaa de waaa loo intii kuwii hore waxaa loo diidayay dee qof baad dhibaataynaysa oo dee ka xumaanaya arrinta imikana bulshadii baad dhibaataynaysa mujtamacii baad alaabtii ku qaaliyanaysa waxaana wax loo baahan yahay waa raashinkii waa wixii aadka loo baahna waa in qofkani alaabta uu keenay alaabta uu doonaya inuu hadda iibiyo waa inay alaabta harta alaab loo baahan yahay oo baahideedu ay xooggan tahay sida cuntadii oo kale iyo xoolihii de markaa hilibkooda la dooniyo wixii lamidka ahaa waxaa markaa aadka loogu baahan yahay inuu sidaa dilaalku sameeyo xaaraam wey laakiin hadduu yeelo iibkii wuu ansaxaya ujradii uu ninka kula heshiina wuu yeelanaya waxa iyadu aan xaaraan noqonayn haddii ninkii alaabta keenay uu yidhahdo war dilaalintii magaaladu aawo maya dilaalintii oo deetana dilaal baa doonaysa hawakaa kaasaa dilaal markaasu u tego markaas alaabtanaan waday haddaan iminka iibiyo qiimo jaban bay iga noqonaysa waxaan doonaya alaabta inaad halka aad hayso oo aad kolba aayar aayar u iibiso sida kolba suuqu yahay waa yahay kaan yidhaahdo taas waa xalaal weeyaan marka kan dilaalka abaa ah la diiday isagu inuu qadinaado oo isagu uu ka hortago haddii laakiin uu kaasi isagiiba hawshan uu wato xaaladda iyadaa la diidi maayo wayacrumu waxaaran an yabiica xaadirun libaadi inuu qofkii markaa magaalada joogo kii reer baadiyaa wax u iibi marka reer baadiyo keliya maaha waa qof kastoo alaab keenay qofkii alaabta keenay ee noqonayay inuu isagii intuu ka hortago tago uu yidhahdo keen anaa ku iibine yaa la diidaya an yaqdama rajul waa inuu nin markaa la yimaado u yimaado wa silcatun alaab isagoo wada yuriidu baycaha oo doonaya inuu markaa hadda iibiyo wa yuxtaaju ilayha alaabtana loo baahan yahay fi lbeledi beledka waa looga baahan yahay fayajia ilayhi rajulu ninbaa markaa u imanayo wayaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa laa tabic ha iibin xataa abiica laka qaliilan qaliilan anaa kuu iibin aayar aayar baan iibin waasiida fii amaniha lacag sarana waan kuugu iibin fain facala dalika arrinka hadduu sameeyo saxalbaycu iibkaasi ma odhanne iibkaasi waa faasid ma odhanayne iibkaasi wuu ansaxaya wayaxrumu talaqi rukbaani arrin kale ayaa daalkana sheegaya wayaxrumu isna waxaa xaaraana talaqi rukbaani dadkii markaa gaadiidlayda ahayd ee alaabta siday weeyaan tujaartii in laga hortago wa huwa waxa weeyaan talaqi rukbaanku an yatalaqaa inuu la kulmo alqaafila dadkii safarka ahaa ee alaabta keenay wayukhbirahum uu u sheego bikasaadin maa macahum maxaad wadeen alaabahan allah suuqu hadda waa xun yahay suuqu hadda waa liitaa liyaqbirahum si uu markaa u siruu doonaya qiimo jaban uu kaga iibsado markaasuu leey aniga iga iibiye keena anaa maaragtay iminka iska keena idinku markaasuu ka iibsanaya fain qadimuu haddaba haddii ay nimankii magaalada soo galaan wa lahum ay caddaato alqabnu inuu ninkani siray oo markaa de waxawey dhacay oo qiima aan qiimihii ahayn uu kaga iibsaday kaana lahum lkhiyaaru halka iibku uu ansaxaya khiyaarna weyleeyihiin inay ka noqdaan oo ay yidhahda waanu ka noqonay iibkii aanu kaa iibinay noo soo celi alaabtayada in lam yaqbinhum haddii aanu sirin aanu dhicin dheh oo aanu yani qiimihiisii ka siistay faqad qiila waxaa la yidhi yahbutu lahum lkhiyaaru khiyaarkii way leeyiin wa qiila waxaa kaloo la yidhi laa yahbutu maya khiyaarkii malaha nebigu calayhi salaatu wasalaam naha can taraqi rukbaan wuxuu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam in laga hor tago tujaartii rukbaantu waa nimankii de gaadidayda ahaa gaadid baa alaabta lagu keena markaa gaadidlayda in laga hor taguu diiday waxaa loola jeedaa uu tujaartii alaabta keenaysay ganacsatadii iyo dadkii markaa maarata eh, ganacsiga u socday alaabta magaalada keenayay in laga hor tago halkaa lagula kulmo halkaa lagaga iibsado ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diiday sida marka xadiidka saxiixaanka ku jirta deetna markaasa waxa uu yidhi eh, nahaa rasul slam an yutalaqa aljalabu waa lafdi kale xadiid ku yimid yani kuwii alaabta keenayay in markaa laga hor ayuu nebigu diiday faman talaqaa qofkii ka hortaga ee fashtaraa minhu ka iibsada fa idaa ataa sayiduhu suuqa ninkii wax ka iibiye markusayidba lagu magacaab ninkii wax ka iibiye markuu suuqa yimaado fa huwa bilkhiyaar khiyaar buu leey wuu ka noqon karaa iibkii markuu ogaado in dhacday dee wuu ka noqonaya haddaba xadiidku waa caam markuu suuqa yimaado khiyaar buu leeyahay buu yidhi muu odhan haddii la dhaco ayuu khiyaar leeyahy marka culammadu way isku raacsan yihin haddii la dhacay inuu khiyaarkii leeyahay laakiin waxay isku khilaafeen haddii haddaba qiimuhu sidii laga siistay inuu yahay oo aan la dhicin ma buu leeyahay haddaynu lafdiga xadiidka eegno haabaa soo baxaysa haddaynu eegno ujeeddada iyo cilada na dee cillada khiyaarka loo siinayaa waa si aan ninkan loo dhicin dee maanta lamaba dhicine khiyaarkii miyuu leeyahay markaa waxaa la idhahdaa istidbaatu macnan min annasi yukhasisuhu baa la yidhahda markaa fiihi qowlaani hadiyo jeer qowlaan baa ku sugnaaday in xadiidka lagala soo baxo cillo taksiis ku samaynaysa markaa khiyaarkan maxaa keenay dee ninkan in la dhacay shareecadu diidaysa markaa si aan loo dhicin baa khiyaar loo siiyey haddaba haddii aan la dhicin baa khiyaarkii miyuu yeelanaya haddaynu cillada eegno yeelan maayo haddaynu lafdiga xadiidka eegnana wuu yeelanaya halkana maanta cillada ayaa la qallibado waxaa rajaxay inaanu khiyaar yeelanaynin kol haddaan la dhicin khiyaar yeelan maayo laa yasbut markaa muctamadkii wa yaxrumu tasciiru buu yidhi waxayana xaaraana sicir goyn in alaabta sicirkeeda la gooyo dowladdu ay sicirka jarta iyo sarifku intuu maraya iyadu goyso madhabka shaafici marka lagu socdo xaaraan weeyi maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyay saxaabadu u yimaadeen wakti markaa sicirkii fadhiisan waayey oo uu kar u kacay halaa baa dhacay markaasay nebiga u yimaadeen yaa rasuul allahi bay idhahdeen rasuulkii ilaahayow sacir lanaa sicirka noo goo rasuulki ilaahayow sicirka noo jar bay yidhaahdeen markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam in allaha huwa almusaciru war ilaahay baa sicirka jaangooya huwa alqaabidu albaasiru isagaa waxna qabta waxna bixiya alrazaaqu wax arsaaqa wa la arjuu waxaan rajaynaya an alqa allaha tacaala ilahay inaan la kulmo walaysa rajulun muslimun iyadoon qof muslimi yadlubunii bimadlimatin dulmi aanu iga sheeganaynin fii damin xaggi dhiig iyo walaa maalin xoolo toona iyadoon qofna waxba ii haysan inaa ilaahay la kulma ayaan doonaya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka diiday marka xadiidkii marka muxuu tusinayaa sicirkiio la jaangooya inuu dulmi noqonayo marka imaam shaafici madhabkiisu waxa weeye tasciirkiinu xaaraay markaadu culamada qaarkoodoo yidhi mayane haddii xaaladdu ay adkaato oo de waxa weeyaan ummaddii ay dhibaata ka soo gaarayso tasciir waa la samayn karaa way jiraan madhabka lakin madhabkii shaaficida waa mamnuuc haddana shaaficiyada laftoodu waxay leeyihiin haddii dee dowladdii ay madhabkaa kale intay qaadato sicirkii ay jaangoyso in la khilaafa mamnuuc bay noqonaysaayo siday u jaangoysay in wixii lagu iibiye ayay noqoni waay wuxuu yidhi wayaxrumu waxaa isna xaaraana alixtikaaru ixtikaarki maxaan dhahnaa inagu ya kaydsi kaydsiga kaydsigiiba xaaraan wax kalaba loo fahmi karaa kaydsigii xaaraan maahee waxa xaaraan ixtikaarku waxa weeye isaga inoo fasiro halkaasu mel ku fasira iminka ixtikaaru iska dhig wayaxrumu waxaa xaaraana alixtikaaru fi laqwaati raashinkii ixtikaar in lagu sameeyo iyo xaaraana ixtikaarku waa maxay haddaba wa waxa weeye an yabtaaca inuu alaabtii iibsado suuqa ka urursado fii waqti lkhalaa'i marka qiimihii kor u kacay alaabta markay kor u kacdo inuu suuqa ka urursado walaa yabiicahu isagu aanu markaa iibinayn uu markaa xajisanayo wayumsika uu haysto liyasdaada fii tamani si kor ay kor ugu sii kacdo markii cirka isku shareerto uu markaa aayar aayar u daayo marka waa ixtikaar lakiin af soomaali waa xayiraad un ama xanibaad inuu alaabtii dadka ka xanibo raashinkii oo markuu arkay inay alaabtii kor u kacayso dee kor u kac u dhacay oo qiimihii uu kor u kacay uu markaa wixii suuqa ka urursaday isagu si uu markaa ya cadin kelmad soomaaliya haddi qofku inuu alaabti ya inuu alaabtii xasaysto <laughs> inuu alaabtii xasaysto taasaa markaa mamnuuc noqonaysa marka waxay xaaraan ku noqona waa xaggii raashinka nebigu calayhi salatu salam wuxu laa yaxtakiru ilaa khaaiu dembiile ayuunbaa ixtikaar sameeya nin dembiilaa ayuunbaa ixtikaar sameeyey marka culammadu waxay ku khaas yeeleen raashinkiio waxay yidhaahdeen dee raashinkaasaa baahida loo qabaa xooganta taasaa dhibaato badan dadkii ka soo gaaraysa marka alfaada kale axaadiista qaarkeedna waabay ku soo aroortay man ixtakara acaaman arbaciina yowma leylata qofka afartan habeen cunto ama raashin marka waxa weeyaan xasaysta ee ka xaniba dadkiiee ka xidha ilaahay iyo rasuulkii maarata ilaahay ayuu beri ka yahay qofkaasi ilahayna beri buu ka yahay ayaa markaa xadiid ku soo aroortay marka xadiidkaa kale iyo iyo maaragtay macnihiiba way kala soo baxeen marka raashinkii ayay arrintani u gaartahay tahay bay yidhaahdeen waqiila waxaa la yidhi may xaaraan maha ixtikaarkuy yukrahu waa un la karaahiyaystaa sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wallahu aclam yani dee masel hadday ku yidhaahdaan markii ay waa markii iyu alaabtii soo iibsadeen soo ma siyo weli sooma iibsatay mushkilad ma laha haddii alaabtii isagu hadda uu haysta uu kaa iibinayo inuu ku yiraahdo alaabtani waxay igu joogtaa waxay igu joogtaa toban kun bay igu joogtaa boqolkiiba tobanna waan ku saaraya maxay isku noqonaysaa markaa kunkiiba boqolbaad dee fuulaya sowmaa marka koob iyo toban kun bay isku noqonaysaa sanad gudihiibaad ku bixinaysaa laakiin marka ugu imika boqolkiiba soddon imikaad bixinaysa inta kalena bilbil baad u bixinaysaa sanadkaasaa loo qaybinayna ku yidhaahdaa way iska caadi waa lacagtiioo qayb badan imika bixi lagu yidho xaali laga dhigay qaybana muajal laga dhigay qaybna xaali baa laga dhigay qaybana muajal baa laga dhigay marka mushkilad ma noqonayso iyadoo wuxuuba wada qadinaaba lagu saari karaa wuxuu ku odhan karaa alaabtani toban kun bay igu joogtaa koob iyo toban kunna waan kaa siinaya wadaqadira imika wadakeen ayaau ku odhan karaya markaa mushkilad ma yeelanayso marka xoolaha la iibinayo qaar baa waxay sameeyaan inay keenaan ee neef biya ay xoolaha la iibsanayo ku qaalisiinayaan qolyaha geel baa la keelaa baa lagu jebinaya laakiin ku lagu dalacaya maa maqan lagu dalacaya weli maa ah. lagu jebiya ah, laakiin isaguma wuxuu sheegaya in lagu qaalaysiyo oo najashkii may soo gelaysaa buu ya waa jebinkaasi soo ma haye kulli xaal adu meeshaas idraar iyo dhibaatayn kama magna dhibaatayntuna waa xaaraano mid la ogol yahay maaha laakiin njiga suuradda nejiga inanku sheegayaan fahm wuxuu qof xanuunsanayey ayaa xoolihiisii yiri hadaan dhinto ii sadaqe waxaanu ii dhiibay xoolihiisii waxaanu u dhiibay xoolihiisi qof kale ma la fulinayaa dardaarankiisii oo ma loo sadaqaynaya de waxa waa loo sadaqaynaya lakin waa inay dee eh, uluskii ay ka baxaysa sadaqada sideeda dardaaranku sidiisa waa caadi laakiin wuxuu u baahan yahay axkaamtii wasaayaag iyo dardaaranka degta kitab wasaaya noogu iman doonta in lagu dabaqo uma u baahan qofka in laga sii qaado alaabta baanku u iibinayo boqolkiiba soddon maxalaalba sida gaadhi loo dirayo ma maytaas iyadu sax ma ahayd gaadhigiyo aanay weli iyagu soo iibsan inay ku yidhaahdaan gaarigaasaanu soo iibsanaynaa waanu kaasii iibinaynaa boqolkiiba intaas iibinaynaa sax maa waayo waxay lacag kaga sii qaadayaan wax aan milkigoodaba ku jirin oon gacantoodaba soo gelin taa in wax lagaaga sii qadimaa marnaba ma bannaanaanayso haddii laakiin waxaad iibsanaysa ay baabusalam tahay gaari noocaasoo noocaasoo noocaasa taariikh hiblaaye ii keena lacagtaana iga siiya taasi salam bay noqonaysa oo lacagtoo dhan weynaad iminka qadimto muraabaxa shaqa kuma laha iyadu taasi muraabaxa shaqa kuma laha waa inaad lacagtoo dhanna iminka qadinto waana baabusalam u inoo iman doona kaasi insha allahu tacaala laakiin muraabaxa hadday tahay oo gaari macayanoo meel yaallo la garanayo oo gaari hebela ah, ayaanu iibsanayna intaana waabakaasiisiin waba lagaama sii qadimi kara ilahay soo iibsadaan horta oo iyaga gacantooda u soo galo oo marka ka iibsanaysa ayuunbaa markaa lagaa qadimi kara ah, aduu damaanki waxaas damaanki waxaas aduu damaanu maa lam yajib iyo waxaasay noqonaysaa laakiin iibkii kulama geli karaan ilaa soo iibsadaan in la yidhaa in la idhaa buu soo qoray in la idhaa marka hadda af soomaaligeeni allaha sahal ya waan yahay iyo in in la idhaahdo alka waran sidaas in la idhaah aduu e, ku wareeg kula wareeg jayne e, iyadoo laga ordayo dhibta soo gaadhaysa iibkaasi ma bannaan tahay e, haddii baycu salab uu yahay ayay dadkaasi suuragal ka tahay oo gaariga sifaadkiisii u la sheegayay gaari cayiman aanu ahayn markaa gaari ama alaab noocaa iyo noocaasa iga iibiya waanu kaa iibinaynaa laakiin jayna ayaanu kugu wareejinaynaa halkan kuma hayne jaynaanu alaabta kasoo taxsiilana kasoo keensanaynaa kadibna halkeedaasaanu kuugu wareejinaynaa hadday baabusalam tahay waa caadi insha allahu shuruudo iyo hawlay u baahan tahay baabusalam way noo soo socdaa halkaasaynu ku sharixi doonaa wallahu aclam